bsmi اllahi الرحman الرaxim alxamdu lilah rb اlcaalamiin wالsalaaةu waلsalaamu calىa rasuuli اllahi waalih wsaxbi ajmaciin ama bacd cashirkan waa kii labaad ee kamida min sharxi risaala tadmuriya lisheikh اlislaam ibnu teymiya raxmat اllahi tacaala caleyh tafadal sheekh bismi اllahi الرaxman الraxim alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin wslى اllah wslama wbaaraka calى cabdihi wrasuulih اlamin nabiyina muxamadi wclى aalihi wصaxbihi ajmaciin ama bacd اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه والحاضرين وجميع المسلمين قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فالكلام في باب التوحيد والصفات هو من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات والكلام في الشرع والقدر هو من باب الطلب والإرادة الدائر بين الإرادة والمحبة وبين الكراهة والبغض نفيا وإثباتا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يضح قدبي الكلام في توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات حون الشيخي الكلام في باب التوحيد والصفات إنه يهي من باب الخبر من باب الخبر توحيد الربوبية والأسماء والصفات وباب الخبر يعني شو أنبيادي iyo rusushiiba waxay kuu sheegayaan ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ku tilmaaman yahay cinwaan sacaada wuxuu yidhaha sheekhu islaam ibnu taymiya waa maxay waa tasdiiqu اlanbiyaai fima akhbaruu wa taacatuhum ma amaruu ambiyadu waxay sheegeenna waa in la rumeeyo waxay amreenna in la fuliyo taacatun fima amaruu waa fi sharci iyo towxiid ululuhiya wixii ku saabsan fima akhbaruuna waa ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu mudan yahay ee sifaada ama tilmaana ama asmaa uu leeyahay qaybiyaadka oo laga waramo aakhara waxa ka dhici doonaa waxa jira idan cinwaanu sacaada waxaa weeye waa tasdiiqu اlanbiyaai fima akhbaruu khabarkaana waa ima khabarun can اlkhaaliqi wa ima khabarun can اlmakhluuqaat khabarkoodu waa intaas khabar اlanbiyaa ima mutacaliq balkhaaliq subxaanahu wa tacaala wa ima mutacaliq almakhluuqaat idan tasdiiquhum fima ahbaruu wa aacatuhum fima amaruu aacatuhum fima amaruuna axkaamtii takliifka ee taqaaneen ee shanta ahayd oo waajibkii iyo mustaxabkii iyo xaaraantii iyo karaahadii iyo ibaaxadii oo idnigii shaarica laga wado shantaas weey iyo asbaabtoodii iyo mawaanicdoodii iyo shuruuddoodii od garanaysaan oo haddii loo yaqaanay alxukm alwadci huwa min baabi alkhabari الdاr aw الdاr laa basa الdاr bayna النفي والإثbاt الdاr bayna النفي والإثbات idan khabarku waa maxay wuxuu ku dul wareegayaa wax alla loo sugayo wax laga anfinayo addaa'iri bayna annafyi naqaa'ista iyo wuxuun rabi mudanin oo laga takooroo loo diido iyo wuxuu rabi mudan yahay ambiyadu ay sheegeen oo rabi loo sugo khabar waa intaasba imaa tasdiiqun lahu aw takdiibun lahu in la beeniyo shaygii aan jirin shaygii jirana la sugo idan alkhabar intaasu ku dul wareega intaasu sheekhu u waad idan towxiid alasmaa wasifaat towxiid rububiya waa intaa wixii ilaahay uu leeyahay sifaat lkamaalana wa nucuut ljalaal rabbi loo sugo oo ihbaat ah naqaa-istana ilaahay laga anfiyo oo laga takooro oo markaa tanziihi rabi ee sharciga ah wاlkalaamu fi sharci wاlqadari wuxuu waa min baabi اalabi wاliraada aalabi wliraada waxbaa lagaa dalbi shaarica kaa dalbi idan turiidu maa tulibta minhu wixii lagaa dalbay baad doonaysa dalabkaa horeeya marka makhluuqa la fiiriyo iyo khaaliqa laisu fiiriyo waxa dalabkaa horeynaya ka imanaya min ashaaric addoonku mukalafkana wuxuu doonayaa inuu sameeyo uu ku dhaqaaqo wixii laga dalbay haddaad kor u dhigto ood koru fooftana idhaadadaa horeynaysa ilahay baa subxaana wa tacaala wuxuu doonayaa inuu ku amro hawsha ayada ah addoonkii wixii laga dalbay buu asaguna doonayaa inuu sameeyo ku dhaqaaqo wاlkalaamu fi sharci hunaa wuxuu ujeeda waa towxiid aluluhiya fi sharci waa towxiid uluhiya walqadarina haddee waxaa weeye qadarku asalkiisu wuxuu u laabtaa waa inaga soo sheegna wuxuu ka tirsan yahay min towxiid arububiya buu ka tirsan yahay laakiin wuxuu sheekhu isku raacinayaa mid walba waa amar amri kowni ah iyo amar sharci oo diini ah labaduba waxay khuseeyaan makhluuqaadka waa awaamir rabbiga ka imanaysa alaa lahu اlkhalqu wاlmru qul ina اlamra kulahu lilah wاlkalaamu fi الsharci wاlqadari huwa waxaw min baabi aلطalabi waxbaa lagaa dalbaya wاliraadati wa iraadati maa uliba maa طulibta minhu wixii lagaa dalbo doonto الdaaئri bayn اliraadati wاlmaxaba bayn aliraadati aliraada alkowniya wاlmaxaba oo sharciyaadka ah isma laazimaan maxabada iyo iraadada sheekhu maadaama uu qadar iyo sharciga wado wado wixii eh, iraada kooniga ku saabsan ilaahay waxaa laga yaabaa inuu shay inuu dhaco doono laakiin uusan jeclayn dhicidiisa usuuliyaadka kusoo marteen hal ilamru yastalzimu aliraada ama taacadu muwaafaqatu baa mise waa muwaafaqatu aliraada baxdigii kalaamiga ahaa ee usuuliga udhexeeya ashaaciro iyo iyo muctasilo ama ahlu sunnaha sulguud iyo udhexeeya muctasilada kulligoodna marka ahlubidcu labada iraada isku khaldaan iyo labada amar bay isku khaldaan halkaasayna ku fashilmaan ilaahi subxaanahu wa yuriidu sharcan maa laa yuriiduhu qadaran yuriidu sharcan maa laa yuriiduhu qadaran ilaahay wuxuu doonayaa oo uu jecel yahay inay gaaladu rumeeyaan oy diinka qaataan matay mise ma fircown iyo abaalahab iyo abujahal iyo shayaadiintaasi ilaahay wuxuu rabay sharcan an yuminuu bihi laakin lam yuridhu qadaran wa qadaacan waa laba kala baab ayib inaad fahanteen baan u idan shay walbo ilaahay subxaanahu wa uu doonay sharcan wuu jecel yahay shay walbo ilaahay sharcan uu doonayo inuu dhaco wuu jecel yahay raalli buuna ka yahay laakiin shay walbo rabbi uu doonay inuu dhaco qadaan wa qadaran kama laasimayso inuu raalli ka yahay ilaahay wuxuu doonay in shuruurtu iyo masaa'ibtu duniyada ay ka dhacdo wa minha alkufr wاlfusuuq wاlcisyaan laakiin wallahu laa yuxib اlfasaad qul in allaha laa yaamuru biاlfaxshaa inaan wada socona ila tahay marka baabka waa baabka lagu dhum fasalka u dambeeyu sheekhu kaga hadli doonaa midkan dambe marka saasuu ku yihi addaa'iri bayn aliraadati aliraada alkowniya walmaxaba sharciya idan iraadada kowniga iyadu ma laasimsato maxabo ama aliraada asharciya waxaa ka laazima maxabiyi warida wa bayn alkarahati walbuqdi nafsa shay bayn alkarahati walbuqdi wuxuuna waad dhibsanaysa fi sharciyaati xataa fi lqadari wuxuu ku dhibo waa dhibsanaysa wاlbqdi iyo nacayb tan bayn aliraadati wاlmaxaba wa bayn alkarahati wاlbqdi nafya lima yukrah wa ihbaata lima yuxabu wixii la jecel yahay waa la sugaa wixii la necab yahayna waa la anfiyaa waxaad ku dhaqaaq weli falaad ku diido ad kaga hortagto acmaasho dhan baa sida ah wa aslu acmaalina waa maxay aslu acmaal almaxabatu acmaashoo dhan shar oo dhan iyo khayr oo dhan wuxuu keeni waa maxab macsiyada ilaa ilaa aad ka jeclaato ma samaynaysid khayrka ilaa ad ka jeclaatana ma samaynaysid maxabadana waxaa kasii horeysa iraado iraadaa ka dhalata cafwan maxabadana waxaa ka dhasha iraado sheega hadaad jeclaato waad doonaysa inaad samayso walidalika nabi wuxu uhi asdaqu lasmaai hamaamu waxaarisu asdaqu lasmaa asmaada midka ugu runsanee bini aadamka iyo basharku ay ku tilmaaman yihiinee si toosa ah oga turjumaya bini aadam wuxuu yii xaqiiqadiisu waa maxay waa hamaamun doonid badane min alhami yuhimu bishay yuriid waxaarisun ay kaasibun wa caamilun aadamu waxbuu doonaa wixii buuna sameeyaa marka waxay noqotay aslu acmaal waa almaxaba idan markan aanu sharciga marayna uun waxaa weeye muhimad u muhiimsan waa inaan sharciga iswaafajino qadarka ood aaminto qadarka iyo sharcigu iskama hor imanayaan iskama hor imanayaan ismana diidayaan cibaadaadkana aanu kala socono wixii ilaahay subxaanahu watacala lagu caabudahayana waa gooni wixii ilahay heyrkiis lagu caabudahayana waa gooni ilaahay wixii lagu caabudayo markaan baabu sharci marayno waa tawqiifi alcibaadaatu waa cibaadaat ullah dhalinyaradu way ku khaldama halkaa marka la marayo alcibaadaatu mabnaha calaa tawqiif watacabud baa ilaaqaasa in badan ay maqleen laakiin meesha waxaa ku jirta maslaq baa ku jira waxaa marka leeyahy cibaadadku waa tawqiifi waa cibaada ilaahi subxaanahu wa tacaala ma aha cibaadatu gayr illah cibaadatu غayr اllahi ilahi waa غayru tawqiifiya laakiin cibaadat اllahi baa tawqiifi ah waa la iطlaaqa alcibaadaatu baa la yidhahda ujeedaan adaa igu darahaya kutubta ka soo saar alcibaadaatu waa tawqiifiya baa ku qoran haddadaan sii dabagelin wax loo jeedo inaad fahamto way kugu adkaanaysaa ama waxaaba inaad u qaadato calaa iطlaaqiha jins اlcibaadaat muطlaqu lcibaada inay tahay tawqiifiyaad u qaadanaysaa ta laga hadlay waa cibaadat اllahi waxdahu laa shariika lah hiy tawqiifiya faqad oo asalka wuxuu laa nacbudu ila اllah walaa nacbudu fi ayi waqti min alawqaati ila bima amara bihi waan isfanan maynaya ilaahay inaan caabudno keligii waa asal inaan ku caabudno wuxuuna amray in lagu caabudana waa waa asal labaad maxaa yeele waa idinkii soo yidhi cibaadaadkao dhanba waa shukri ilaahay loo mahadnaqayo cibaadaadkao dhanba waa cibaara can shukri almuncimi oo allah subxaanahu wa tacaala ah shayga marka ilaahay u cunamee laa-iqa waa in loogu mahadnaqo loogu shukriyo cuquushu bani ma keeni karaa shay aad isle ilaahay ugu dhowow oo ilaahay ugu mahadnaq oo ku weynee ayaa laga yaabaa inuu noqdoba xadgudub iyo naqsi iyo istihzaa iyo sukhriya alla ku noqdo nin boqora oo marka wax loo soo hadeeyen gaari toban malyan ah ama mid soddon malyan ah ama intaasoo dheemna loo keeni jiray yaadoo faqiira waxaa tidhi jaalla madaxweyne waad i xurmaysay khayr baad ii tartay laakiin kontonkan shil iga qabo muxuu qaadanayaa bulshaduna maxay u fasiraysaa istihzaa sukhriy idan makhluuq oo daciifa falka ilaahay ad ugu mahadnaqaysa cibaada aada u jeed inaad ka dhigto ilaahay ma u cunamaa ilaahay ma qabtaa laayiq ma u yahay munaasab ma ku yahay caqligu ma keeni karo caqligu wuxuu garan karaa keliya ilahay inuu kaa mudan yahay weynayn u shukrid istixqaaqu rabbi subxaanahu wa tacaala lishukri wاltacdiimi wاlkhuduuci lah buu caqligu keeni karaa ama tafsiil ma yushkar bihi اllaahu oo yucadam bihi اllaahu oo yukhdacu lahu bih caqligu tafsiilkaa ma keeni karo ay fahanteen baan u malaynaya walidalika waxaa la yihi laa nacbudu laa nacbud اllaha ila bima amara bihi an yucbada ilaa bima amara an yucbada bihi idan saasaa lagu yidhaaha alcibaadaatu mabnaaha cala tawqiif maxaa keena tawqiifka alcaqlu laa yatahadaa afcaasha munaasabka ku harabi in lagu weyneeyo alcaqlu laa yahtadi ilayhi asalku caqligu garan kara adoon baa tahay daciifa allihii khaaliqee boqorka wuxuu kugu leeyahay abaan inaad u mahadnaqdaa lagaa rabaa od weynayso laakiin maxaan ku weynayaa allow waa in ay ku sheegaan aclamu nnaasi biاllahi subxaanahu watacaala wahumu alrusul walanbiya culumala inaa isbanaan marayna walidalika zayd ibn camr ibn fayl cadda waad garanaysaa axaadiida laga soo guuriya xataa fi sunan wasaxa ku intuu maka fadhiisto oo kacbada fadhiisto oo iska sujuudo balgashuudhihi jira ilaahayu waxaanay wadaa inuu shirkiyo gaalnimayo waa arkaa saan kuu caabudona ma aqaan ilahu intanaan awoodaa samayda arag xadiidkaas akhriya taarikhda zaydi eh, ibn camr nufayl cadawi walidu saciid ibnu zayd axad alcashara almubashiriina biاljanna alcaqlu laa yahtadi inama yahtadi ilaa jinsi ilى istixqaaq اllahi min xayثu اljumla الtacظiima wاlkhuduuca wاtadalula lahu wاshukra lahu buu caqligu garan karaa ama tafsiil hada asalkan sheekh mukhtaar waa muhim waa in la iska ogaado dhib badan baa ka yimaada waa isfaana malinaya waxaan u jeedna hadda ama cibaadaة غayr الlah kulu khuduuci wa tadalulin ligayr اllahi waa maxay waa cibaadaة lahu la eegi maayo sharcigu ma amray asagoo kale ilahay in loo loo sameeyo ma amra mise ma amrin lama eegayo sana baad u timid waa isu qaawisay waxaan leenahay anta mushrik kaafir biاllahi اlcaiim leesh isqaawintan waxaad ka wada waa maxaa adugu ku weynaysay waa cibaada lahu lakin ilahi ma la isku qaawiyaa aabad ilaahay keyrkii waxa lagu caabudaya laysa bitawqiifin kulu ficlin yunbiu can tacظiimi wakhuduuci watadalulin huwa gaayat fi dalika ligayr اllah waxaan leenahay waa cibaadaة ligayr اllah la twqiifa fi اlcibaadaةi ligayr اllah wainama tawqiifu fi cibaadaة اllah sababka ay u noqotay tawqiifna waan waa idin tilmaam wadaada alle ka socdo marxaba sheekh hadduu daahir yahay saxiix ka socd inxinaa lilah cibaado ma aha ligayr illah lakin waa cibaado hadduu gaaro weliba xadka rukuucda xadka rukuucda hadduu gaaro asagoo inu cibaadaya muran ma laha wixii ka koreeyaa khilaaf ku jira inxinaagaas ah mhm. u waa muxaram ah. kulu inxinaain ligayr illahi waa waa muxaram xadka uu ku gaalayo inuu cibaado noqdo waa in khuduuc taama la helo foorarsiga khuduuca taamka ana rukuuc baa uga horeysa wadaaduu ku leeyihi inaad fahantaa laga la rabaa ila waxaan dha waa in la helo gaayat اlkhuduuci watadalul mujarad اlixnaam marka ma gaayat اlkhuduuc baa mise maya buu ishaarku ka imanaya mujarad اlixnaam haddaad tirahdo gaayat اlkhuduuc ma aha alinxinaa alikhtiyaari baynu ka hadlayna odayga soo gota kama hadlayno ninka foorarka iskaga dhashay kama hadlayno alinxinaa alاkhtiyaari baynu ka hadlaynaa alinxinaa alاkhtiyaari waa tacdiim sidiisuba laakin ma gaayatu tacdiim ba ah mise waa muطlaqu tacdiim gaaya tacdiim waxaa laisku waafaqsanya inuu yahay markuu gaarho xadd arukuuc xadd arukuuc markuu gaarho wa hada kufr lanna tacdiimkan oo kale baaba ilahay loo loo bixiya soo ma ah marka kaanaka sarafta nawcan min anwaaci cibaadat illah ilaa gayr illah marka rukuucda la gaadho laakiin inta yartae ka horeysa nabigu waa kii xarimay fi axaadiid saxiixa laakiin ma kufriba ma shirkiba waa masalatu baxin waa isfanaan maylaya wasil sheekh axsan allah ilaykum qala raximah llahu tacaala wاlinsanu yajidu fi nafsihi alfarqa bayna alnafyi wاlihbaat والتصديق والتكذيب وبين الحب والبغض والحظ والمنع حتى إن الفرق بين هذا النوع وبين النوع الآخر معروف عند العامة والخاصة معروف عند أصناف المتكلمين في العلم كما ذكر ذلك الفقهاء في كتاب الأيمان وكما ذكره المقسمون للكلام من أهل النظر والنحو والبيان فذكروا أن الكلام نوعان خبر وإنشاء والخبر دائر بين النفي والإثبات والإنشاء أمر أو نهي أو إباحة alimaam raxmat ullahu tacaala caleyh wuxuu halow ku sheegay masaladii horaan uu soo sheegay ee mujmalka ahayd buu hadda tafsiiliyey falkalaamu fi baabi tawxiidi wasifaati min baabi alkhabari wاlkalaamu fi sharci wاlqadam min baabi اطalb wاliraada buu hadda tafsiiliyey waana caadatu sheikh in uu masaa'ilka nadariga ah ee caqadiga ah markuu dareemayo inay yar adag yihiin uu ku mihaaliyo alwijdaaniyaat wuxuu ruuxu dareemaya min nafsihi ama uu ku mihaaliyo biاlamhila alfiqhiya almacruuf alfuruuciy ama uu ku misaaliyo ishtihaaru almasaail alati ishtahara fiha alkalaamu ishtahara fiha alkalaamu bayna annaas saddexdaada mitaalba wuu kuu sheegay muxuu ku yidhi ruuxu wuxuu helayaa naftiisa ka dareemaya alfarqa bayna alnafyi wاlihbaat waa shay wujdaani ah wujdaani waa almushaahadaat albaطiniya kaad dhihi jirteen inaad gaajaysan tahay ama aada xanaaqsan tahay ama aada xanuunsan tahay ama aad faraxsan tahay ama aada walbahaarsan tahay waa shay-un tajidhu fii nafsika shayga inaad diidan tahay ood diiday iyo inaad ogolaatay tajidu fi nafsi watasdiiq watakdiib shayga inaad beenisay iyo inaad rumaysay tajidu fi nafsi wa bayna alxubi walbuqdi shayga inaad nacabtahay inaad jeceshahay naftaad ka dareemaysaa wاlxabdi shayga ruuxa in lagu caraabiyo ood ku caraabiso walmanci in loo diido waad dareemaysaa kul furuuqdaasi marka waa macaani nafsiya macaani nafsiya wey laha aharun fi lwaaqic hadda waaqic sheekh kama hadla wuxuu ka hadlaya inay tahay macaani nafsiya oo naftu ay kala soocayso nafs lisaan tajid alfarqa bayna alnafyi wاlihbaat wa bayna altasdiiqi wاlkadib wa bayna alxubi wاlbugdi wاlxadi wاlmanci naftaadu shab ruua ku caraabi marna waa ku hesheega ka ruuxa ka celi ilmahaada waxaan ka celi ku caraabi xaaskooda waxaan yac ka dhe kuda waa macaanad helayso way dareemaysaa alfarqa bayna ruuxa in la caraabiyo iyo in laga celiyo shaygii laga caabiyo shaygii in la necbaado in la jeclaado in la beeniyo in la rumeeyo in la dafiro in la ogolaado waa macaani nafsiya naftu dareemaysan u baahan ataa ruuxa in loo misaaliyo wuxuu yihi sheekhu xataa ana alfarqa bayna hada الnوع wa bayna الnوع macruufu cinda alcaamati wاlkhaasa waa cilm macruuf hataa ma cilm اlkhaasa waa min almasaa'il الظaahira culumada alcaama waa cawaamta alkhaasana dadka ahlucilmiga ujeedaa waa la yaqaana macruufu cinda asnaaf اlmutakalimiina fi اlcilm xataa qolyaha cilmiga ka hadla ama cilm اlkalaam ha noqdo ama usuul ha noqdo ama fiqi ha noqdo ama mantiq ha noqdo ama carabiyaadkii ha noqdo nin walboo cilmi ka hadla furuuqdaasi uu dareemay wayna ka hadlaan kama dakara dalika alfuqahaau fi kitaab اaymaan kitaab ayman dhaaraha kitaabka kamaraysaan way ku sheegaan waxaa loo qaybiya waa garanaysaan manhaajkaad ku marteen in loo qaybiyo inaad ku dhaarato shay mustaqbal oo iman doona ama aad ku dhaarato shay maadi oo tegay waxaa la walow kitaabkaygi waan ka waayey shalfiski waan ka waayey adaa qaatay daraad markaad firfiirinaysa baad la tagtay waxaa tiri wallahi inaana qaadan maxaad ku dhaaratay maadi baa ku dhaarantay haddaad run sheegaysona waxaan leenahay waa waa dhaar dhab ah oo sidqi ah haddaad been ku sheegaysana waa yamiin kaadiba ah. wuxuu ku yidhi hantidii guriga nooca noocaas ahaa adaa dhacay baa la yidhi waad ka dhaaratay idan waad ka dhaaratay waadna qaaatay waa alyamiin alhamuus yamiin alfaajira idan maxaad beenaysay shay dhab ahaabaad beenaysay oo inaad shayga qaatay wax loobu ahaa laakiin wax loobu yahay fii nafsi lamri laakiin waad beenaysay tasdiiqi taqdiir baa ku jira wuu ogyahay inuu been sheegayo hunaa sheekh maxamed fii nafsida uu sheegay ba iga raacday waxbaa qulubiyda dhihi jiray ree waa muhiim jiddan masale waxaa ku jirta muhiima jiddan oo la yidhaahdo التصديق النفساني أو الخبر النفساني الخبر النفساني هي التصديق النفساني لا يجامع الكذب waxay yidhahdaan ba halkaa ka baxaay qur-aankuna wuu sheegay wajaxaduu biha wastayqanatha anfusuhum ظulma waculuwa fainahum laa yukadibuunaka walakina الظaalimiina biaayaati اllahi yajxaduun alkhabr الnafsani hal yujaamicu takdiib baa la yidhahdaa shayga aada niyada ka ogtahay iyo qalbiga inuu dhab yahay ood rumaysan tahay ma beenin kartaa alkhabr الnafsani ay tasdiiq اlqalbi baa laga wadaa alkhabr الnafsani haddaan ku dhawaa atasdiiq اlqalbi maa sadaqtahu baطinan shayga aada qalbiga ka ogtahay inuu dhab yahay ma beenin kartaa qalbiga ma ka beenin kartaa inaad afka ka beenin karto waa muttafaq tamaam qalbiga kama beenin kartid alkhabr الnafsani aw التصdiiq الqalbi laa yujaamic الtakdiib الqalbi bal yatanaafayaan shaygaad qalbiga ka rumaysan tahay qalbiga ma ka beenin kartaa uurka waxaad ka rumaysan tahay isla uurka naftiisa ma ka beenin kartaa abadan laakiin shaygaad uurka ka rumaysan tahay afka waad ka been sheegi kartaa ilaahay baana ku yidhi wajaxaduu biha aayaadkii nabi muuse iyo xaqii bay dafireen lisaanan afka baarkiisa wastayqanatha anfusuhum dulman wa culuwa hadda waan isfaana meeshaan u socdo walidaalika asal fiqiga ka baxoo ah ma huwa alistixlaal istixlaal muxaramaat waxaad idhaahdeen wadaado allah waa kufri kutubtoo dhan bay ku qoran tahay idan istixlaalla muxuu ahaa waxay gu tacriifiseen waa ictiqaad xurmati hmm. maa axalahu llah ama ictiqaadu xilli maa xaramahu اllah ilaahay wuxuu xarimay ood aaminto inuu xalaal yahay ama alla wuxuu baneeyey ood aaminto inuu xaaraam yahay waxaadna idjidhaahdeen masaa'ilka laisku khilaafsan yahy ma xalaal baa waa xaraam ma galo istixlaal baad tidhahdeen oo ruux laguma tagfiirin karo masaa'ilka laisku khilaafsan yahay ma xalaal baa ma xaaraam baa sida nabiidkao kale xataa waxba laguma tagfiirin karo kuwa ijtihaadiyaadkana waxba laguma tagfiirin karo laakin maa huwa macluumu min addiini daruuratan taxriimuhu aw taxliiluhu ninkii banaysta ama xarima walcagsu saxiix ay fahansitin ba la tahay baa kaafir aad qaacida haddaad soo martay baad diideysa tacriifka aad ku tacriifisa alistixlaal inuu yahay ictiqaad xurmati maa axalahu اllahu wa xilli ma xaramahu اllah waxaa kaa diidaya atasdiiq alqalbi yunaafi atakdiib alqalbi ama atasdiiq اlqalbiyu laa yujaamicu atakdiib alqalbiy aw ilkhabr الnafsaniyu laa yujaamicu atakdiib الnafsaniya maxaan oga jeedaa khamradii baad ogaatay ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu xarimay waad og tahay shaagaad og tahay ilaahay inuu xarimay ma aamini kartaa inuu xalaal yahay mustaxiil mustaxiil wadaada alleh ah lianna alcilma yunaafi aljahla waxaa jira ictiqaad xurmati aw xilli ilى akhirihi waqad اctaqadta qabla dalika xurmatahu aw xilahu say marka u kulmi karaa laba ictiqaad annaqidaani laa yajtamicaani walaa yartaficaan idan tacriifkaas jumlata wa tafsilan waa bail hada tacriif laa qiimata lahu wain aطlaqahu kibaaru اlculamaa mayd fahamta culamaadu aw xasanuu ka dardarayaa waxba ha dhihina laakin inaad fahantaan baan rabaa istafti qalbaka wa in aftaaka almaftuun aljahlu bاtaxriimi aw biltaxliili kufri maaha biijmac اlculamaa ishkaalku meeshu ka im inaad fahantaan baan rabaa hadda meel baan ku qoray laakiin carabiga marka wax lagu sheega aad uma fahantaan waa in afsamada lagu balbalaadiyo hadda taad ii fahanteen inaana kitaabta hore waxba ka fahmin baa laga yaaba inaan ka jaahil noqdo matalan shaygan addoon baa sawaaxili ah oo mukaamba ama kukuuyo ah ama kisay ah waxay nimankii wadanka deganaa qeybo kamid ah oo gaalaha soo islaamay warba mahayo ribadu inay xaaraan tahay aljahlu bixurmati riba ma kufriba laa yaqulu axadu min ahli qibla laa yaqulu axadu aljahlu bixurmati sharaa'ici furuucda shareecada inaad ka jahil noqoto inuu shaygu xaaraan yahay ama xalaal yahay kufri ma aha kufri goormuu imanaya bacd alcilmi juxuud wey jaxdu wa maa calimta xurmatahu ow maa calimta wa xillahu ayaa kufri ah agtooda cinda ahlicilmi bilitifaaq usoo noqo marka odaygii mukaanba wuxuu ogaaday ribadu inay xaaraan tahay kitaabka rabbigay sunnada muslimiinta ijmaaca ahlulqibla oo dhan buu ku ogaaday fahuwa caarifun wa caalim kayfa yastaxilu ictiqaadan maca wujuudi اlcilmi asaabiq ifahansiye marka yactaqidu taxriima الriba wa fii nafsi اlwaqti yactaqidu xila الriba baad ay leedihiin ma dhici kartaa see uga tanaasulaya see uga tanaasul qad saara jaahilan hadduu jaahil noqday faljaahilu waa macduur fi sharciya saxiix markuu ninkan ictiqaadiyo libada ama khamrada ama zinada inay xalaal tahay horaan u ictiqaadsan inay xaraam tahay bimujarad mhm. uu ictiqaadiyo inay xalaal yihiin fi hada ah, kan kan kala baxaya kayfa see u ictiqaadiye fahansii adigu waad fiican tahay meel ii fadhi ii fadhi ina bro ina bunooban isin adu aad baad fiican tahay hmm. qofka maalan gaalnimo gaalnimo gaalnimo yu sheega hal sheegan xaaraan buu ka aaminsanaa bimujarad markaan ictiqaadiyey haddana inuu xaaraan see ku suura galay kii horaa baxay si muxuu ku baxay ciidan hadduu jaahil noqday ninki laysa laysa kaafira hmm. aljahlu hmm. masalada jawa acmaashu xagee ka dhacaan كدعان أعماش الجوارح ذا كدعا وحي الله بتا عمل القلب لا إلى تصديق القلب إشكال خلط كل كيمد أقواش كتما دعربك هي هي المصدقة لقول القلب وأفعال الجوارح هي المصدقة لأعمال القلب خشوعي يا خضوعي يا انقيادك يا استسلامك يا خوفك يا رجيه يا توكلك أعمال القلب وحيد شاه أفعال afcaal aljawaarix aqwaal lisaanna waay waxay ka timaadaa qowl qowl qowl qalbi so qowl qalbi iyo maydan daraasaynin camal qalbi asaasiyaad kutub kitaab limaan kitaab imaan soo akriya idinka waayo markaas hadda isoo soo akride khayr lisaanka hay dambeeyo qowl qalbi iyo camal qalbi maka ma kala duwan yihiin qawl qalbi himaar buu leeyahay fi lkhaarij iyo macluulaad iyo axkaam buu leeyahay fi oo waa mid wax ka soo baxa qawl lisaan wey camal qalbina wuxuu leeyahay aaahaar iyo himaar fi macsiyadu xaggay ka dhacdaa marka jawaarixday ka dhacdaa macsiyadu iyo dunuubti aaaamtu afcaal jawaarix wey afcaal jawaarix in loo celiyo xagga qalbiga marka la fiirinayo camal qalbi in loo celiyo كلا فيرني عمل القلب إن لا عليو صحيح صحيح وإذا ترى مركز مركز استحلال تعريفنا إن الجوارح مقدعة هاي وفعل المحصية كفعل المباح من غير تحرج ولا مبالاة فعل المب... الحرام كفعل المباح شيء معصيته وين أصلا سيدا سوى كيف بنانا وكلا من غير walaa mubaalaca markaas waxaan leenahay ficilkan aada samaysay wuxuu buriyey camal alqalbi nacaybkii aad necbayd macsiyada iyo cabsidii rabbi aad ka cabsanaysay fi lbaatin iyo khawfkii iyo wuxoo dhan baa meesha camal alqalbi baa dumay waxaa ka dhashay marka inaad macsiyadii oola dhaqanto sidii sidii biyo oo kale oo shaygii banaana oo kale ah addimaan wada soconnaa ishkaalka inaad fahantaan baan rabaa sidii bunowna ay tiraahdo uu baxay deed nakada yimid waa sax oo naqiidaan waa lagu yaqaan laakin waxaan ka hadlayna maxaa bixiyo wey shaygu ilaa biduuni munaafi ma baxo markuu munaafi yimaado kii kala taga idan hadduu tagan imaamku waa dumayba idan waan isfanan maynaya gabdhahan hadda ku xaragoonaya inay cawradooda ay muujiyaan maxaad ka leedihiin ee wadaadkii la hadlana la yaabayaba way ku xaragoonayaan waxayna u arkaan inay isqaawiyaan oo cawradoodka muujiyaan inay taqadum iyo taxadur tahay inay isxijaabaan cawro asturana ay raabaadinimo tahay iyo alcusura alxajariya iyo dib in loo laabto idan waa masala daqiiqa jidda falkaas marka aada qiimeynayseed leedahay waa istixlaal inaan isku waafaqin baa laga yaabaa adnaa u aragtay inuu yahay mujaradu israar mujaradu israar cala almacsiya aw mujaradu idhaarin laha annaan u arko inuu yahay istixlaal walidaalika salafku qiimeynta afcaasha qaarkood isku khilaafeen naafic iyo jamaaca min ataabiciin waxay yidhaahdeen ninka intuu qori qaato waddo fadhiistee dhabaha gooye ee ruux muslima ku dilahaya boqolka dollar keen dhash hadduu diida dilaya waa kaafir bay dheheen hadduu walaalnimo iga aaminsan yahay hay bohboheeyo wixii xoogaa iga qaato laakiin dhiigay uma daadiyeen bimujarad luqma salka waxay u arkeen qaطcu طariiq bihada usluub inuu yahay istixlaal shaaficiyadu way leeyihiin iyo ashaaciradba waxay dhaheen shaaficiyadu ashaaciradu waman akala laxma اlkhinziiri fi ramadaana kafara leesh bisha la joogay fiiriyeen waxaa la cunahayo wax kala darane waa doofaar ruuxa muslimka ku dhiiriray fii ramadaana doofaar inuu weydaysto waxay leeyiin waxaa ka dhamaatay qalbigiisa haddana waxay ku leeyahay akl aklu khasiir waa mujaradu ficlu macsiya inaad fahantaan qiimeynta falka uu tusay cala iyo tusid la-aantu waa la isku maandhaafi kara waa masala ijtihaadiya tutrag lii linaadiri wlmujtahidi iyo meesha isagu markaa isagu xukun dhigo laakiin aniga waxaan ka naqaashada waxaa wey istixlaalka inaad u celisaan qowl alqalbi waa khata qowl qalbi looma celin karo waxaa loo celinayaa camal alqalbi kama ahlu sunna ahaana waxaynu aaminsannahay talaasum bayna aahiri walbatin ficilka daahirka iyo qowlka daahirka waxay ayb waxaan ujeedno marka waa maslaku tacliil laa maslaku lishtiraa ficilka aahirka iyo qowlka aahirka kufri buu noqonaya fi xaqiiqati daati waa kufri lakinahu ystalzimu kufra fi lbain alkufr aahir ystalzimu kufra fi lbain wlqowl alkufriy aahir ystalzimu kufra qowliya fi lbain qaacidatu tacliil baa loo yaqaana qaacidatu tacliil waxaa wey waa ciliya macluul asalka qalbiga asala waxaana waa furuucdiisi farcuna wuxuu tusa yadulu calaa aslihi walaslu yadulu calaa farcihi talaasum baa ka dhexeeya waa qaacidatu ahli sunna asujuudu ligayr lahi daahiran wa ficlan waa maxay waa kufrun fii daatihi ficilkan waa kufri waa shirki maca anahu yastalzimu shirkan wa kufran fi lbain hada waa qaacidatu tacliim asuniya qaacidatu lishtiraadna waa maxay alficlu laa yak alficlu aahir wاlqowl الظaahir laa yakunu kufra bidatihi xata yuujada kufr fi اlqalb xata yuujada kufru hada qaacidaة ahli اbidc wاljahmiya wa qaacidaة الاجtiraad alfarqu bayna qaacidaة الtacliil wa qaacidaة الاجtiraad inaad fahanteen baan u malayn wadaada allow qaacidaة الاجtiraad waa jahmiyaة bidciya qaacidaة tacliilna suniyaة salafiya walow kanuu yuminuuna biاllahi wالnabiy fi اlbaطin wma unzila ilayhi fi اlbaطin ma اtakhaduuhum أwliyaءa fi الظaahir ma اtakhaduuhum أwliyaءa fi الظaahir lakina اtikhaadahum أwliyaءa fi الظaahir yadulu inaad fahanteen baan umaynaya alaa ina fi ljasadi mudqa ida saluxat waida fasadat هذه قاعدة التلازم وقاعدة التعليل السنية السلفية أما قاعدة الاشتراط waa mida lagu baaba'ay ee la walacay ee adduunka rogtay waa qaacidaة jahm بن صafwan لacanaه الlah iska ilaaliya gaalka haddaad muslimiinta ooga heeliso ood wax walba samayso kuma gaaloobaysa ilaa ilaa aad ogu heeliso xuban lidiinihi ridan bikufrihi waa qaacidatu alاshtiraad aljahmiya ma wada soconnaa laakiin falku waa kufri ka hoosena waa kufri laakiin waxaa ka dhaxaysa cilaaqaة اlcilati wاlmacluul cilaaqaة اlasli wاlfarci anisfanamaniya ayb soomaalida way taqaanaa waa salafiyiin caamadooda waa salafiyiin way fahmayaan uurkaada waxa jira afkaa kaaxaday kuleeyihiin uurkaada waxa jira afkaa kaaxada calى qaacida tacliil ma qaacida اlishtiraaq tacliil idan wuxuu yihi صaalح بن mahdi الmqbli fi kitaabi calam الshamikh alcawaamu asluhum waa suniyun melay ku yimaadaanba ilaa man fasadat fiطrathu biاlictizaali watamashcuri wagayrihi min alahwaaءi wاlnaxal runtii sax wey markaa dadkaan xisaabsanayno waxaan leenahay caamada soomaaliyeed he borooyinta ay u joogeen caamada soomaaliyeed waa suniyiin baan leenahay intaa waa kafta ilaa aan aragno ninkan inuu qabo wixii baktiga ah ashaaciriya meelaha ka yimi leanna waa taari waa xaadid waa shay koyta ah waa abaaru keentay asal ma ah alaslu fi lcawaam waa asunatu لأن sunada hiy muwaafaqa lilfiطra aan wada socona wadadaal ayb intaa waa idinku fogaaday dhib male xun baad ka faaideen kamaa dakar dalika الfuqaha fi kitaab اlayman markaad ku marna mustaqbal baad ku dhaaran mustaqbal baad ku dhaaran wallahi waxa inaanan samaynaynin waxa haddaad samaysa wallahi waad iga furan tahay waxa haddaad same wallahi waa ku dilahaya waa maxay ah mustaqbal falki lagu dhaartay haddii la sameeyo wax lagu xirayna wixii waa dhacahaya hadduusan dhicinna wixii ma dhacayo falaa tasdiiqa fi walaa takdiib hmm? minhaajkaa ku marta inaad ka laaban karin aniga farciyaadka minhaajka hay keen meeshaan tadmuriyaan jooga ma joogo bab minhaaj yani mustaqbalku ma galo takriib iyo tasdiiq khabarba ma aha waa xabdi iyo manci waxaan ugu dhaaranaya waxa inaad samaysaan kugu dhaar wallaahi haddaadan maanta wiilkaiyo intaad dugsiga tagto aadan qur-aanka ka bixin cashirkii he waa ku waa ku dilahaya waa ku garaacahaya waa ku xirahaya hadduu sameeyo markaad daaraysa waxaad ka rabtaa inaad ku carabiso wiilka xafuhu wa xaduhu cala tacallum tasdiiqi tarkiib ma galo khabarba ma aha waan ismaanaan u shaygii hadduu sameeyo inaad wadataa rabtay haddaad xuma kaga celinaysana haddaan maalin dambe ku arko adoo baroon ciyaarayo cawraadu muuqato sarwaal gaaban qaba buma weyn qabin baad leedahay waad maxaad kan ka celiso cawrada u muujinayo xadun cala alficli wa mancun can ilficli way mustaqbalku markaad ku dhaaranayso markaad maada ku dhaaratana waa khabar tasdiiq tagdiib baa gelaya waan fahnaa mayna kitab lm macnahaas sheekh ku tilmaamaya ayib oo isaguna waxaa gala nafyi ibaat waxaa gala takriib tasdiiq waxaa gala xadi iyo manxi baa gala idan marka intaan dambe kama dakar muqasimuuna likalaam ahli nadari wanaxwi walbayaani balaaqada ujeedaa fadakarun alkalaama nawcaani khabarun wa inshaa khabarku waa idinsoo sheeg wa ima khabarun can ilkhaaliq wa khabarun can ilmakhluuq mid walbana tasdiiq iyo takdiib baa galahaya nafyi ibaat baa galaya walkhabaru daa'iru bayna anafyi walibaat wtasdiiqi wtakdiib baa kugu jirta sheekh horan buu kusoo sheegay walkhabaru daa'iru bayna anafyi walibaat wtasdiq wtakdiib maxaa yeelay ibaatka waxaa gelaya tasdiiqii nafyiga waxaa gelaya takdiibkii walinshaau ima amrun aw nahyun aw ibaaxatun ama inshaha wixii badnaayd sheegi jirteen sagaalka mise sideed bay ahayd sagaalkii geliya culays uma hayso ayib marka idan abarki wuxuu noqday ima khabarun can ilkhaaliq wa ima khabarun can ilmakhluuq inshahina muxuu noqday sharciga markaynu joogno amar iyo nahyi iyo ibaaxo waa se أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وإذا كان كذلك فلا بد للعبد أن يثبت لله ما يجب إثباته له من صفات الكمال وينفي عنه ما يجب نفيه عنه مما يضاد هذه الحال ولا بد له في أحكامه من أن يثبت خلقه وأمره فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته وعموم مشيئته ويثبت أمره المتضمن بيان ما يحبه ويرضاه من القول والعمل ويؤمن, بش ويؤمن بشرعه وقدره إيمانا خاليا من الزلل baaraka allahu fiik inta haddaba marka sheekhu arabtiibu ka soo dhacay hadda wuxuu rabaa inuu sheekhu inoo sheego waxaa addoonka laga rabo mujmal maa yuraadu min alcabdi maa yuraadu min alcabdi fi towxiid illah waxaa addoonka laga raba fi towxiid illaahi buu intaa ku khulaasiyey waa maxay addoonka waxaa laga rabaa inuu ilaahay u sugo wuxuu rabbi uu sugtay ambiyaduna ay u sugoona min sifaati ilkamaal waxaa laga rabaa inaad ilaahay ka takoortood u diidood ka hufto wixii asagu iska hufay ee sifaatulkamaal kasoo horjeeda mima yudaadu hada alxaal yani sifaat hadda kahorna waynu sheegnay usuulu sifaati waa saddex alcilmu walghina walqudra usuulu sifaati sifaatulkamaalka ilaahay subxaana wa sifaatka oo dhanba ee kamaalka iyo nucuutuljalaal la yidhahdo waxay u laabataa saddex sifo keliya sifatu lghina sifatu lqudra iyo sifatu lcilm saa darteed baa ambiyada nabiy llaahi nuux nabi maxamed calayhi salaat kulli la yidhi sifaatkaa ma ma ma hanataan shuqli kuma leyd qul laa amliku walaa aclamu lgayba in allaha ganiyun can alcaalamiin alstignaau lmutlaq can alkhalaa'iqi iyo alqudra almutlaqa iyo alcilmu bikuli shay hadihi usuulu sifaat اlkamaal sifat اlghina sifat اlqudra iyo sifatu alcilm marka intaas way mujmalaadku khulaasadu ilaahay wuxuu sugtay ee ambiyadu u sugeen ee sifaatulkamaala ilahay inaad u sugto wuxuu iska anfiyeyna aada ilaahay ka anfidoo ka takoorto waa fii towxiid اlasmaai wasifaat walaa budda lahu fi akaami axkaam illah damiirka allaad u celinaysa fi axkaam illah oo marka waa alkalaamu fi اlqadari wa sharci haddana halkan raaciyey fii axkaamihi waxaa laga rabaa min an yuhbita khalqahu ay takhliiqahu ilaahay abuuriddu wax abuurayo iyo wa amrahu maamulku maamulay limaa khalaqa labadubu sheekhu israaciil alaa lahu alkhalqu walamru wey ilaahay addoommo makhluuqaadku abuuro isagaa maamula imaa qadaran wa qadaan wa imaa sharcan wa diinan labaduba idan khalqahu takhliiqahu iyo makhluuqaadkii labadu waad gelin kartaa min an khalqahu lann khalqigu waa ficli ilaahay wa atakliiqu waliijaad falkana waxaa ka dhasha mafcuul hunaaka farqu bayna alficli wاlmafcuul ana bur baan qaadanayaa matalan miiskan aan jajabinaya gacantan qaadaya iyo falkan aan samaynayo waa ficlun lii maxaa ka dhashay burbur iyo digaandigo waa mafcuul ilaahay ficil buu leeyahay khalqiga iijaab ah waxa ka dhasha ficilkaas aahaartiisuna waa maxay makhluuqaad iyo mafcuulaat alficlu waa qaa'imu biاllah wاlmafcuulaatu waa gayru qaa'imati biاllah munqasima hay dhihina laa munfasila tamaam aada jamiil idan wlmafcuulaatu waa gayru qaa'imati biاllah waa acyaan idan ficilku waa min sifaati اlkamaal mafcuulaadkuna waa ahar min aathaari sifatihi oo ficilkaa subxaanahu wa tacaala yuhbita khalqahu labada macnabood gashanaysa marka khalqahu ay ficlahu iyo makhluuqaadku rabbi abuurada allaga asaa iska leh boqor waa alleh wa amrahu labadina waa gelin alamr الsharci wاlamr اlkwn اlqadari fayumina bkhalqihi halkana kugu caday fayumina wuxuu rumaynaya addoonku bkhalqihi ilaahay abuuriddu wax abuuro almutadamin kamaala qudratihi kamaala qudratihi afaman yakhluqu kaman laa yakhluq idan khalqigu waa fi sifatu kamaal saa darteed ba ilahay asnaamtii uu ku ceebeeyey afaman yakhluqu kaman laa yakhluq hada cinda ahli اlqibla ama alashaacira alkhalqu walficlu sifatu kamaal ma ah ogaada sidaa iyada الفعل والخلق ليس صفة كماaل ولا صفة نقص عnda الأشhاaعرة المتجahiمة warkoodaba lاa فرقa bين الkخلق والمkخلوq مaxaa ilahay ficilba mal maraan bay anfiyeenba aصل xun ay leeyihiin oon gaari doono oo xuluul xawaadiث byay ka duulaan haiga dambeeyo marka iska ogow asaasiyaadka khalqigu oo ficilka wax abuuridda ah iyo alqudraة calى اlficl واlkhalq wa صifaة kamaali cinda ahli الsuna ilahina waa isku ammaanay tamadaxa bihi afaman ykhlq kaman laa ykluq cinda ahli qiblina waa naqsi man ykluq man laa ykluq hmm. naqsi ma ah maya naqsi ma ah laysa naqsa walaa kamaala sunada kuu sheegay ma kama aamusan saasay kuleeyi shee maxamed somalia idigu sheegay alficlu wاlkhalqu laysa sifata kamaalin walaa sifata naqsin cinda alashaacira wاlkulaabiy keligood ma aha meeshay ka duulana waynu gaari doona adg iska eegaan sheekha ay khuseeye dib hay celine fayumina bkhalqihi almutadamin xambaarsanaa kamaala qudratihi ilaahay awood ma leeyaha awood dhamaystira wa min kamaali qudratihi an yakhluqa maa sha idaa sha wa kayfa sha rabuka ykluqu ma yashaau wayktaar wa cumuumu mashiiati nafsa shay wa cumuumu mashiiatihi iyo ilaahay doonidiisu inay caam tahay ilahay wuxuu doonayaa inuu abuuro wuxuu doono lixikmatin fii khalqihi abuuridda abuur xikmu rabbi ka leeyahay laakiin ilaahay waa awoodaa cumuumu mashiia marka khayr iyo shar waxa anaga ina dhibin waxaa ina dhibin wax noo wanaagsan waxaa noo wanaagsan binisbati ilayna ilahay waa abuuri karaa laakiin binisbati ila allahi shar ma aha subxaanahu wa tacaala cumuuma mashiiati wyubit amrahu almutadamina bayaana maa yuxibu wayardaahu min alqowl tan dambana waa maxay waa ashar inta hore muxuu sharxayay alqadar alqadar buu sharxayay inta dambana wuxuu sharxayaa amarkii min alqowli walcamal wayumina bisharcihi wa wa khulaas waa khulaas fasala uma ajmala wayumina bisharcihi wa qadarihi iimaana khaaliya min الzalal min الzalal marka ariiqadaasuu sheeku ku wadaya mujmal buu ku siiyey ilahay wuxuu sugtay usug wuxuu iska reebay ama iska takooray ka takoor sharciga markaad marayso hadhihin wuxuu rabbi abuuray baa jira waxna ma abuuray naqsi baa ku jira kamaal qudra baaba-aysa cumuum mashia meesha ka baxaysa muczilu kaa ilaalinaya cumuum kamaal cafwan cumuum mashiia wa kamaal qudra ogolow wax walboo ilaahay aan ka ahayn waa makhluuqun lahu dheh mamluukun lahu wahuwa rabuhu wamudabiru wamaliikuhu kamaal qudra ku jirto iyo cumuum mashiia saad oga baxdo shayaaiintii markii bacdu salaf lagu yihi isxaad raawiya lagu yihi beri baan ka aya buu mid cusula shayطaana ilaahay wuxuusan rabin lagu samaynaya dunidiisa markaasuu hi anigu aamantu birabbin yafcalu maa yashaa isku dhamaatay aamantu birabbin yafcalu maa yashaa ayb walaa yaqacu fii milkihi maa laa yashaa fa ufxima boqorkii cabdullahi bn tahir loodhan jiray wuxuu hi maanta laga bilaabo musili waagaa musilii war watay intaasuu ku jabay war ka jawaab barwaruntii indhaha taagayni aamantu birabbin yafcalu maa yashaa walaa yaqacu fii mulkihi maa laa yashaa lannu asl mucsilada wuxuu keenayaa an yaqaca fii mulki illaahi maa laa yashaa oo macaasidii iyo afcaasha xumayd ah idan shirki baa ku jira laakiin cinda sunna waa cumuum lmashii'a wa kamaal lqudra iskuna khaldi mahayaan alamr asharci alamr alqadari saa darteed ahlu sunna waljamaca fii baabi fii ayi baabin hum lkaamiluun fi ayi baab hum lkaamil baab lmacaarif markaad marayso jamiic aladila isticmaalaya jamiic aladila alcaqliya wاlnaqliya xadiid aaxaada ka tegi mahayaan aayad daahiraha ka tegi mahayaan mid qaطcana ka tegi mahayaan yastacmiluuna fi baabi اlmacaarifi wاdalaa'ili jamiic adalaa'il fi baab asma wa sifaatna jamiica ilahay wuxuu sugtay sugayaan waxay ka anfinaan wax walboo rabbi uu iska anfiyey ama caqlan ah sifatu naqsi min jamiic lwujuh ka ah idan hum lkaamiluun fi ayi baab wakadalika almuslimuun marka waxaynu wadnay ahlu الsunة والjamاعة waa alkaamiluun fi ay baabin min abwaab اlculuum wakadalika almuslimuuna min xayث اljumla marka loo firiyo طawaaifta kale iyo milalka kale hum اlkaamiluun wakadalika ahlu اlkalaam ahlu اlbidac marka loo firiyo falaasifiya kuwa kale ka daran hum اlkaamiluun kamaalki marka wuxuu noqonayaa nisbi nisbi ilaa midka islaamka sheegta walow kaana mushrikan u dhaamo mushrigaan islaam sheeganayn ilaa uu sheekhu islaam uu yidhi mucsiladu waxay noqonayaan ahlu sunna markay joogaan meeshay raafiday falaasifo ka taliyaan ashaacira ahlu sunna noqon buuri markay markay joogaan beled ay ka taliyaan muctazilo iyo jahmiya almaxd yani waa nis nisab buu sheekhu u wadaa isagoo weliba aaminsan alintisaabu ila alashcari bidcatun fi nafsihi buuri sheekhu marka hadalkiisa mutlaqa ee horaa ku khaldamin mujarad اlintisaab ila alashcari wuxuu uhi waa bidcatun fi nafsiha wuuna sheegay sababka marka iطlaaqa sheekha markuu ka hadlaayo dad in la muqaaraneeyo iyo markuu taxqiiq marayo weligaa ha ku khaldamin waasil baarak allah fiik أحسن الله إليكم وإياكم. قال رحمه الله تعالى وهذا يتضمن التوحيد في عبادته وحده لا شريك له وهو التوحيد في القصد والإرادة والعمل والأول يتضمن التوحيد في العلم والقول كما دلت على ذلك سورة قل هو الله أحد ودلت على الآخر سورة قل يا أيها الكافرون وهما سورتا الإخلاص وبهما كان يقرأ صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة في ركعتي الفجر وركعتي الطواف وغير ذلك بارك الله فيك وهذا إشارة وحي نقنيساكي إنه قدام بيه dambeeyey al asharcu walqadar asharcu walqadar kii u dambeeyey wayu- walaa budda fi- lahu fi axkaamihi ويثبت أمره متضمن بيان ما يحب ويرضى من القول والعمل ويؤمن بشرعه وقدره إيمان خاليا من الزلل كان دمه الله بنيا وهذا الكلام في في الشرع والقدر يتضمن إشارة مركبة توحيد الألوهية oo sheekhu soo hosgeliyey oo kusoo khulaaseeyey alkalaamu fi الsharci wاlqadar wahada yatadamanu towxiida ilahay in lagu gooniyeelo u keensanayaa fi cibaadati waxdahu laa shariika lah wa huwa towxiidu fi اlqasdi wاliraadati wاlcamal baa la yihahda wa atowxiidu ilahay ood ku midayso od ku gooniyeyso altafriid wاlifraad fi lqasdi doonidda uqasadka xageed u jahidsan qasd huna waa atawajuh bmacna tawajuh sheekhu ka wada maadaama iraado uu sheegay atawajuh ilahay inuu jehaysto wajahtu wajhiya liladii fatara asamaawaat qalbigaada tawajuha laga hadlay ma wejiga base maaha waa huna qalbiga iyo qaalabkaada o dhan ba waxay ujehaysanaysaa ila allah waxaad doonaysana waa allah ilahay keyrkii ma doonayso camalkaad la imanna lilah idan intaa wuxuu ku fasiray towxiid اluluhiya ama towxiid اlcibaad waxay u taqaaneen atowxiida fi lqasdi ay tawajuhi wاliraadaةi lilahi wاlcamali lahu la ligayrihi wاlأwalu kii hore oo towxiid الrubiya wاlasma wasifaat ahaa yatadamanu الtowxiida fi اlcilm التwxiida fi اlcilmi wاlqowli oo qowl qalbi ah wاlisaan idan midna waa qowl اlqalbi wاlisaan buu khuseeyaa oo waa towxiid اlasma wasifaat takdiib iyo tasdiiq baa gelayay kor marka laga fiiriyo nafyi ihbaat baa gelayay midna waa maxay waa towxiid khuseeya afcaal اljawaarix wa afcaal اlquluub acmaal اlquluub yatadamanu towxiida fi اlcilm waad ogaan sifada inuu rabi leeyahay waad ogaan magaca inuu rabi leeyahay waad ku goon yeelaysaa alcilmu wاtafriid ilaahay waxaad u ogaatad u sugto waad ka anfinaysaa makhluuqaadka idan wuxuu ku duureeya waa nadar iyo cilmiyaad iyo macquulaad wey towxiid camali cilmi saasaa loo yidhahdaa towxiid cilmi lanno waa macrifo iyo ictiqaadaad weeye inkastoo macrifada iyo ictiqaadaadka ay athar ku leedahay fi ljawaarix laakiin asal baa laga hadlaya ma huwa algaalib mid shayga u horeeya waxaa weeye waa qowl qalb qowl qalbi waxaa ka laazima camal qalb camal qalbi iyo qowl qalb markay dhammaystirmaan labadu marka way shaqaynaya midna qowl lisaan buu yuu u gudbahayaa midna afcaal jawaarix tusaale gaaban markay ogaato nebi maxamed inuu rasuul xaqa yahay calayhi الsalaatu wasalaam ood aaminta hada qowl qalb watasdiiqu bihi marka la helo alcilmu اtaam linubuwati muxamadi wa risaalatihi wa sidqiyati aad ogaato maxaa ka dhalan haya xubuhu wa tacdiimuhu macrifadan waxay dhalaysaa xubu muxamadi wa tacdiimihi wa tawqiirihi waana camal اlqalb camalul qalbigii iyo qowl qalbigooda socda waxay keenayaan inaad tiraahdo ashhadu an laa ilaha illa allah wa ana muxamadun rasuulullah oo ah tasdiiqun lima taqarara fii qowl qalbi haddana aada salaadii tukadood ku dhaqdo camaashii jawaarixda tasdiiqan licamali lqalbi ma wada soconnaa weligaadoo arag bahal kuusanoo meesha yaalloo socdo oo moodahayabaa dameertuutay iyo xidig dhul moodahay waxaa lagu yidhi nooc ka mid a ah xayawaanaadka hadda saa saaqda u taabato kow corona virus waa ka daran yahay intaa markaad ogaato maxaa ku gelahaya qalbigaada inaad ka cabsato ictiqadta anahu daarun wahuwa qowl qalbi uma takrahu wa tubgiduhu wahuwa camal qalbi kadib maxaa ku xiga ka carar waa camal jawaarixa yaa mutaar ma idan saasay iskugu xiran yihiin saasaa loo yihi hada yatadamanu tawxiida fi lcilmi wاlqowli wa qowl lisan wa qowl qalbi ah kama dalat calى dalika suuratu qul huwa allahu axad la waa sifaat sifat raxmaan xadiidka caaisha iyo keyrkeed fi saxi waad garanaysaan tacdilu thuluth اlqur'an inaha sifat الraxmaan addoonkii ku jannogalay nabiga ugu bisharay waad garanaysa ilahay bay tilmaamaysa wa tawxiid اlasmaai wa asifaat qul huwa allahu axad allahu samad lam yalid walam yuulad waa sifaat wey acmaal iyo afcaal oo addoonku la imanayo iyo khuduuc iyo tacdiim midna aayaddu kama hadlin waxay ka hadashay tilmaamo rabbi uu mudan yahay oo la rabo addoonku inuu rumeeyo uu aamino xagganna uu ku dhawaaqo wa suurat likhlaas wadalat cala alaakhari oo kii hore ah oo ah tawxiid lcibaada oo ku ka bilaabay ah wa hada yatadamanu tawxiida fi cibaadati uu soo yidhi ah wadalat cala alaakhari suuratu qul ya alkaafiruun idan waa tawxiid lcibaada ayadu qul yaa ayuha alkaafiruun laa acbudu ma tacbuduun wala antum caabiduuna ma acbudu walaa ana caabidu ma cabadtum walaa antum caabiduuna ma lakum idan waa acmaal jawaarix wahuma suurata alikhlaas saxiix midna waa ikhlaasu alcamali lilah midna waa ikhlaasu اlictiqaadi lilah ikhlaas اlictiqaad waxaa khusaysa suurat اlikhlaas ikhlaasu alacmaalla idan labadaa suurood nabigu u waa baraaatun min ashirki ninka akriya ku seexda baraa min ashirki suuratu ikhlaasna hadda iyadu waabaa nabigu aada buu u ammaanay tacdilu hulutha alqur'aan lanna qur-aanku waa huludkiisu waa saddex sida loo badan yahay waa tawxiid iyo qisas iyo axkaam qisas oo nooc walbaba leh tawxiid alla khuseeya iyo axkaam addoommada khuseysa maxay ka hadashay marka iyadu atawxiid saasay ul unoqotay warar kalena waa jiraan wa bihi ma kaana yaqra sal slm labada suurad buu nabiga akhriyi jiray bacda alfaatixati fi rakcatay alfajr way ku sugan tahay bisaxiixayn wa ragcatay awaaf way ku sugan tahay sunanka iyo saxiixaynka wagayri dalika ragcatay lmaqrib nabiga ku akriyi jiray baa sugan ragcatay lwitrna ku akriyi jiray baa sugan idan marka waxaa weeye nabigu waa tarkiisin jiray wuu tarkiisin jiray inta maanta inoo joog darsi wallahu subxaana wa tacala aclam